meel halkaa yani samada toddobaad guri ku yaallo oo beyt lmacmuur la yidhaahdo guri la camiray ayuu nebiyullaahi ibraahiim ku dangiigsanaayo dhabarkiisa uu ku tiiriyey gurigaas waxa weeyaan siduu sheikhu noo sheegay toddobaatan kun oo malag ayaa maalin walba gasho waana xadiidka saxiixaynka ku sugnaa ayuu ishaarayaa oo al-israa walmicraaj ku saabsanaa oo nebiga uu yidhi calayhi salaatu wasalaam uma rufica bii ila albayt almacmuuri waida huwa yadkhuluhu fi kuli yowmin sabcuuna alfan laa yacuuduuna ilayhi aakhira maa calayhim waxaa la ii kor yeelay ila albayt almacmuur gurigaas la camiray oo cibaado lagu camiray ayaa la ii kor yeelay gurigaa markaan tegayna oo baydkaas aan tegey waa masjid wey waaba isagoo maalin walbaba toddobaatankaa kun oo malaa'igta ilaahay ay soo galaan markay cibaadadooda dhammaystaanna laa yacuuduuna ilayhi dib ayan ugu soo noqonaynin aakhira maa calayhi weligood cumrigoodba aysan dib dam ugu soo noqonaynin marka albayt almacmuur waa midka fii suurati tuur ku jiro oo allah uu ku dhaaranayo watuuri wa kitaabin mastuurin fii raqin manshuur waalbeyt almacmuur waa kaas weeyaan marka sida dadka muslimiinta kacbada ay u tawaafaan oo igu cibaadaystaan oo mar walba u camiran tahay ayuu baytulmacmuurkana malaa'igta u yahayo wayna ku cibaadaystaan oo cibaade iyo tawaaf waxaasoo dhan bay ku sameeyaan weeyaan uma markaa ka bacdi sheekha hadalka isagoo sii wataa wuxuu yidhi rufica ilaa sidrati lmuntahaa rufica nebiga waa la kor yeelay ilaa sidrati lmuntahaa geedii gobka ahayd oo cilmiga khalaa'iqda uu ku dhammaanayay ayaa nebiga loo kor yeelay salawaatu ullahi wasalaamu calayh fa idaa huwa sidratu lmuntahada geedkaa la yidhaahdaa fa idaa waaba isagoo sidratu lmuntahihi awraaquhaa geeddaas caleemaheedu ka aadaani lfiilati maroodiga dhagihiisa oo kale ay la mid yihiin say u waawen yihiin baa caleentiisu geedka dhagaha maroodiga oo kale ay la mid yihiin wa idaa hamaruhaa geedka gobka ahna midhaha ay leedahay waaba iyagoo kalqilaali dheriga oo kale la mid ah aljiraari alkabiira dherigii weynaa oo kale waaba iyadoo lamid ah buu yidhi miraheeda ay bixisana baalka dheriga waaweyn ashuumada waaweyn oo kale ayay mirtiiba la eg tahay weeyaan uma khashiyahaa geeddaas waxaa dusheeda daboolay firaashun min dahabin gogol oo dahab ah ayaa lagu daboolay wa khashiyahaa waxaa daboolay geeddaasi min mri illaahi alla amarkiisa waxaa ka daboolay maa khashiyaha wixii daboolay baa daboolay yacni waa la shanigeedaa la weynaynayaa wixii daboolay unbaa daboolay weeyaan fataghayarat geeddaasi way way doorsoonto waa isbedeshay markii wixii daboolay ay dabooleen famaa axadun qofna oo min khalqi illaahi alla khalqigiisa ka midihi yastatiicu mid awooda ma aha ma uu awoodi karo an yancatahaa inuu tilmaamo uu sifeeyo min xusnihaa wanaaggeeda min ajli xusnihaa wanaaggeeda darteed ayuunan u maaragtay uusan u sifayn karayn uusan tilmaami karaynin waxa dhexda geeddaas korkeeda saaran wax uu qof bani aadama ama makhluuqa ka midii ou tilmaami karaahi ma aha weeyaan marka sidratu lmuntahaa waxaa la yidhaahdaa culammada ay ku fasiraan waa shajaratu nabqi baa la yidhaahdaa nabqiga annaga markii soomaaliya ahaan lagu tacriifiyo geedka gobka la yidhaahdo oo kale ayay ku fasiraan geedaasi halkeebay ku taallaa can yamiini alcarshi carshiga allah dhankiisa midig ayay ku taallaa weeyaan marka sidaa darteed muntaha waxa loogu bixiyey laa yujaawizuhaa axadu min almalaa'ikati wa gayrihim qof malaa'igta ilaahay ka mida ama makhluuqaadka kale ka mida oo geedkaa gudbi karaahi ma jiro inta ka hoosaysa unba khalqigu loo ogol yahay waxa ka shisheeya cid gudbi kartaahi geeddaasi ma jiro weya cilmiga khalaa'iqda ay leeyihiin waxay ku egtahay sidratu lmuntaha halkaas ayuu ku egyahay wax ka shisheeyo allah unbaa subxaanahu watacaala garanayo malaa'igta muqarabiinta xataa kama warqabaan weya marka wuxuu yidhi musanifka markuu miraheeda tilmaamayay geedaasi wuxuu yidhi waa kalqilaal alqilaalna sidaas waxaa la yidhaahdaa waa aljaratu alcaiima baa la yidhaahdaa ashuunka aad u weyn ayaa lagu magacaabaa qilaal la yidhaahdaa weeyaan miraha ay geeddaa bixinayso ashuumadaa waaweyn iyo dharyaha waaweyn oo kale bay la mid tahay buu leeyahy waxa daboolay qayb uu nooga sheego firaashan min dahabin maxaa yeelay ee nusuusta qaara tilmaamto marka labaad wuu iska tafkiimiye waa la weyneeyeyo waashiyaha min mri llahi maa ashiyaha baa lyii oo waxay la mid tahay aayaddii faashaaha maa ashaa oo kale weeyaan wixii daboolay baa daboolay lama ogaan karo inuu ilaahay tilmaamo mooye wax bani aadan oo sifayn karaahi ma ay aha weyaan uma intaa dabadeed curija bihi waxaa lala koray oo kor yani loogu qaaday ila ljabbaari jalla wacalaa allihii jabbaar ka ahaa oo addoommadiisa kabidda badnaa ama addoommadiisa khasbinta badnaa aljabbaar labada macnoba waa lagu magacaabaa jabbaar kabis badan weeye alla kabis badan oo addoommadiisa kabo amase jabbaar wuxuu doono ku khasbin badan allihii allahaas jalla jalaaluhu ayaa loo kor yeelay nebiga calayhi salaatu wasalaam fadanaa minhu allihii jabbaarka ahaa ayuu nebigu u dhowaaday salawaatu ullahi wasalaamu calayhi xataa kaana ilaa ou ahaada nebiga qaaba qawsayni ow adnaa laba qaanso miqdaara qawsayn laba qaanso qadarkood oo kale inta ay laba qaanso la isgarab dhigay qadarkoodoo kale uu jirsado ow adnaa bal adnaa waaba uga sii dhowaa weeyaan waa uga sii dhowaaba markaasuu fa awxaa allah waxyooday ilaa cabdihi addoonkiisa oo nabiyulaahi maxameda ah, maa awxaa wixii u wayoodaybu u wayooday wixii u waxyooday waa yani waa tafkhiim waa la weyneynaya wuxuu u waxyooday buu rabbi u waxyooday subxaanahu wa tacaala marka meeshaan dunuwigan hadda nabiyulaahi maxamed ilaahay buu u dhowaaday laleeyahay iyo midda suuratu najmi ku jirtaahi waa kala labo isku mid ma aha maxaa yeele suuratu najmi ku jirta فتدلى فكان قاب قوسين أو أdنى فأwxى إلى عبده ma أwxى تفsيirkaas waxaa lagu fasiraa sوuرaة النجم waa مlك الجibrيil wey maxaa yeelay wuxuu ku arkay بالأفق الأعlىa buu ku arkay jihadiisa rayso isagoo suuradiisii watou ku arkay marka dunuwigaas oo malakuljibriil oo u dhowaaday iyo kan waa kala laba wey kan fii qisati lisraa ku jirana waxa weeye waa midda allah subxaanahu wa tacaala uu yani soo dhowaysta nebigiisa rasuulkiisa uu soo dhoweeyey oo markaana uu la hadlay oo maaragtay wixii u waxyoon lahaa uu u waxyooday wey marka waa labay labay yani laba arrimood bay ka kala hadlaysaa wey dunuwiga suurat najmi waa malakuljibriil dunuwigan axaadiista ay tilmaamtana oo micraajka ku sugan waa allah subxaanahu wa iyo israagaasay qaabilsan tahay weyaan sida ay tilmaamayaan yani aarkaas dunuwigan in loo jeedo dhowaanshahan allah oo fii qisa isra wlmicraaj allah loo jeedo waa caaisha radi allahu canha iyo cabdulahi bn mascuud saxaabada ay ka mid yihiin ayaa ku fasiraya macnahaas ku sheegaya weyaan wa farada calayhi allah wuxuu waajibiyey oo farad yeelay calayhi iyo calaa muxamadin calayhi salaatu wasalaam nabiyulaahi muxamed wuxuu kusoo farad yeelay wa calaa ummatihi nabiyulaahi muxamed ummadiisa allah wuxuu ku farad yeelay oo ku waajibiyey hamsiina salaata konton salaadood buu rabbi ku waajibiyey fii kulli yawmin walayla fii kulli yowmin walaylati habeen kasta iyo maalin kasta iyo habeen kastaba konton salaadood baa lagu soo waajibiyey nabiga waa soo qaatay salawaatu ullahi wasalaamu calayh kontonkii lasoo saara lagu farad farajaca nabigu wuu soo noqday salawaatu llahi wasalaamu calayh xataa mara ilaa uu soo maro calaa muusa nabiyullaahi muusa oo samadii lixaad joogay ilaa uu soo maro fa qaala markaasaa muuse wuxuu yidhi markuu nabiyullaahi maxamed soo laabtay ayaa muuse weydiiyey wuxuu yidhi bima amaraka rabbuka maxamedow muxuu rabbigaaga ku soo faray rabbigaagu muxuu ku amray qaala markaasu wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam bihamsiina salaa konton salaadood buu allah isoo faray buu yidhi qaala markaasaa nabiyulaahi muusa wuxuu yidhi inna ummataka laa tutiiqu dalika ummadaadu laa tutiiqu dalika arrinkaas ma awoodi karto konton salaadood inay tukadaan awood uma laha wey ee irjic laabo ilaa rabbika rabbigaaga u laabo fas'alhu rabbigaaga weydii atakfiifa fududayn inuu kaa fududeeyo kontankaa lagaa fududeeyo weydiiso faltafata markii intaas uu nabiyulaahi muusa ku yiri nabiyulaahi moxamed nebiga hore kama dhaqaaqine faltafata ilaa jibriila malkul jibriil oo safarta ku wehlinayay ayaa bow milicsaday oo fiiriyey nabiga calayhi salaatu wasalaam arrintaa maxay kula tahay camal ishaare ahaan talada uu soo jeediyey muusa maxaa ka qabtaa oo kale weeyaan fa ashaara markaasuu malakuljibriil wuxuu u ishaareen an nacam in shita buu yidhi haabuu yidhi waa wax fiican haddaad doonto rabbigaaga u laabo oo weydii inuu kaa takhfiifiyo kaa fududeeyo farajaca nabiyulaahi maxamed wuu u laabtay fa wadaca allah wuxuu ka riday yani wuxuu markuu laabtayba wuxuu weydiistay inuu ka takfiifiyo allah fa wadaca canhu nabiyulaahi maxamed wuxuu ka riday cashra toban buu ka tuuray uma mara bimuusa markaa kabacdibu haddana isagoo afartan salaadood wato buu muuse soo maray nabiyulaahi maxamed fasa'alahu muusa nabi maxamed weydiiyey calayhi salaatu wasalaam nabiyulaahi muusa ayaa nabiyulaahi maxamed weydiiyey fa ahbarahu markaasuu u sheegay in toban laga tuuray fa ashaara calayhi mar labaad wuxuu haddana u tilmaamay bisu'aali takfiifi fududayn inuu weydiisto oo rabbigiisa u laabto oo si looga fududeeyo afartan kaa salaadood ayuu weydiistay falam yazal nebigu waa ka yeela mar labaadou laabtay mar saddexaadou laabtay mar walba toban baa laga tuurayey yacni falam yazal marka nebiga ma zuulin yataraddadu inuu noqnoqonayo bayna muusa wa bayna allahi caza wajal nabiyullaahi muusa iyo macbuudkoodii allah ahaa inuu dhexdooda noqnoqonayo ma uunan ka zuulin markuu soo degtaba oo muuse uu soo maro samada lixaad muuse uu yidhahdo war rabbigaada takfiif weydiiso nabigana uu laabto salawaatu ullahi wasalaamu calayhi oo ou takfiif mar walbaba weydiisto weeyaan kama uunan zuulin xataa jacalaha ilaa allah uu ka yeelo salaadihii khamsan shan salaadood uu ka dhigo ilaa shan salaadood laga soo reebo oo shan iyo afartan salaadood laga fududeeyo nebiga calayhi salaatu wasalaam uma mara bimuusa markaa shanta laga soo dhigay ayuu muuse soo maray nabiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam fa ashaara nabiyulaahi muusa mar kale ayuu wuxuu faray haddana nebigoo shantaa salaadood wato ayuu birujuuci buu u tilmaamay oo u ishaaray fa ashaara wuxuu u ishaaray oo u tilmaamay birujuuci laabasho oo allah uu ku noqdo iyo wa su'aali takfiifi fududayn inuu weydiisto weydiisashadeed ayuu u tilmaamo warkacoo laabo oo su-aal yani ha laga fududeeyo shanta xataa ma awoodi kartide ayuu ku yidhi markaasaa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muuse hadalka wato wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye laqad raawadtu banii israa'iila calaa adnaa min haada fadacufuu canhu wa tarakuuh wallaahi allaan ku dhaartaye laqad raawadtu waan ka doonay banii israa'iila reer bani israa'iil baa waxaan ka doonay calى adnaa min haada shantaa salaadood wax ka yar wax ka yar ayaan ka dalbay fadacufuu way ka taag daraadeen oo ma aynan awoodi karin waa ka daciifeen way ka taag daraadeen weeyaan canhu miqdaarkaas oo shanta salaadood ka sii yar bay ka daciifeen ay awood u waayeen inay la yimaadaan wa tarakuuhu qadarkaasna waa ay ka tageen marka anaa reer bani israa'iil jarribay oo muddo la noola oo arintan wax ka yar ku dalbay ummadaadu ma awoodi kartee rabbigaaga takfiif weydiiso xataa shanta salaadood ma awoodi karaan fa sala allahu alayh ali wasalam nabigeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qad istaxyaytu min rabbii qad istaxyaytu waan xishooday min rabbii macbuudkayga oo allah ah rabbigaygii ah ayaan ka xishooday oo mar kale ku noqon maayo walaakin ardaa wa usallim waan raadi noqonay wixii la isoo amray waanan hogaansamayaa weyaan waan u hogaansamaya wixii la isoo amray siday taan u qaadani wey kuma uusan laaba shantii salaadoodoo la soo tegay nebiga calayhi salaatu wasalaam falamaa bacuda markuu soo fogaaday oo hoos u soo degtay nabiyulaahi moxamed baa nuudiya loo dhawaaqay وkhfaftu can cibaadii hiya hamsun wahuna hamsuun laa yubadlu اlqawlu ladaya hadalkaasaa lagu yidhi waxaa lagu yidhi an qad amdaytu yani horay baan u xukumay waay arrintan horay baan u xukumay an qad amdaytu waan xukumayo horay baan u xukumay fariidatii aniga faradkaygii aan kugu waajibiyey waan xukumay wakhafaftu waana fududeeyey can cibaadii addoomadaydana waan ka fududeeyey shan salaadoodaan uga dhigay hiya salaadihii khamsun shan weeye xagga cadadka iyo tiradu waa shan salaadood wa hunna salawaadkii salaadihii khamsuuna waa kontan xagga ajriga iyo fadligana kontan salaadood bay u dhigmaan shan salaad weeye halkii salaadba toban bay udhigmataa toban salaadood bay u dhigmataa markaasi konton salaadood ajrigeedii oo kale qof leh ayuu ilaahay nooga dhigay subxaana watacaala tacaala weyaan laa yubadelu lama bedelo alqawlu hadalka ladaya aniga agtayda lama bedelo laa yubadelu alqawlu ladaya agtayda hadalka lama bedelo siday ilaahay u xukumay oo u socodsiiyey ayay arrintaasi ku socotaa ajrigii kontonkiibaad leedihiin laakiin asal shantaas salaadood bay ahayd weeyaan uma rajaca calayhi salaam nabiyullaahi maxamed wuu soo noqday oo maka uu soo laabtay ardadiibuu usoo noqday min leylatihi habeenkiisii laftiisii la dheelmiyey isla asagiibuu soo noqday asagoo fowqa sabci samaawaati tegey sidratlmuntaha gaaray ayuu isla habeennimadii ayuu usoo noqday ilaa makata almukarama makadii ilaahay ou karaameeyey makadii la karaameeyey ayuu usoo laabtay nabiga calayhi salaatu wasalaam weeyaan falamaa asbaxa markuu nabigu bariistay fii qowmihi dadkiisa dhexdii ou ku waabariistay waagiiba wuxuu ugu baryay isla habeennimadiiba soo laabtay markii waagii uu baryey oo maka ugu bariyey dadkiisii dhexdoodii buu ahbarahum nabigu wuxuu u sheegay dadkii wuxuu u sheegay bima araahu allahu wuxuu rabbi tusiyey caza wajalla oo min aayaatihi lkubraa aayadihiisii waaweynaa ah ayuu nebigu uga warramay oo wuxuu ku yidhi xalay baa inta layga qaaday waxaa lii geeyey baytlmaqdis baytulmaqdis baan maarata ambiyadii ku tujiyey waa layga sii qaaday markaasaa samaawaadka ilaa toddobada sano la ii dhaafiyey wixii uu soo maray shantaas salaadood la isoo faray wixiibuu dadka u sheegay maxaa yeel waa wixii waa waxyi waama qarinin fashtadda takdiibuhum lahu waadaahum wastidraaruhum calayhi fashtada waxaa darnaaday marka takdiibuhum beenintoodii mushrikiinta lahu nabiga ay beeninayeen ayaa aad usii darnaatay hadduubu wuxuu keenayba inuu yidhi hal habeenaan samaawaadka inta ku tagaan kusoo noqday wa adaahum dhibkoodii baa kordhay oo lahu nabiga ay dhibayeen wastidraaruhum calayhi nabiga calayhi salaatu wasalaam dhibaatadii ay u geysanayeen durki unbaa loo jeedaa weya fa minhum marka waxaa ka mid ah man safaqa dad sabciyey oo sacaf durbadiiba tumo yidhi waa waa wax lala yaabo tacajub darteed wa minhum waxaa ka midii yani waxaa ka mid ahaa man wadaca yadahu mid gacantiisii dejiyey calaa ra'sihi madaxiisa dushiisa saaray tacajuban wa inkaaran waxay la sacabadhabanayaan oo ay maaragtay madaxa gacanta u saarteen tacajuban la yaab iyo wa inkaaran arrintaa inkirideeda la diiddo la diidayo daraaddeed bay madaxana u saarteen qaarkoodna u sacabadhowdeen ay u sacbiyeen weeyaan intaa markay quraysh samaysay wasacaa rijaalu rag mushrikiintii ka mid a ah, ayaa orday oo dadaalay way tageen way socdeen way aadeen ilaa abi bakrin abuu bakr ayay u tageen ilaa abi bakrin sidiiqi abuu bakr sidiiqay u tageen wa ahbaruuhu lkhabara yacni waxay rabaan inay abubakr bakr yidhaahdaan saaxibka maanta wax la yaab lahow la yimid oo markaa abuubakarna uu qariibsado arrintan sida ayagu ula yaabeen ou inkiro ayay u ordayeen hadalkaa ugu tageen waxay ku yidhi wasaca rijaalun baa socday rag baa socday ilaa abi bakr sidiiqi abi bakr bay u tageen wa akhbaruuhu lkhabara warkiina waa ay u sheegeen faqaala markaasuu abubakar wuxuu yidhi in kaana qaala dalika faqad sadaq intay war kale ka sugaayeen maxamed ma yidhi hadalkaa haa in kaana haddii uu yahay qaala mid yidhi nebi maxamed daalika warkaa oo samaawaadkan xalay tegey faqad sadaqa run buu sheegay buui maxaa yeele nebiga been ma uusan ku jarribin beenna kuma uusan ogaanin run buu ku yaqiinay qaaluu markaase waxay ku yidhaahdeen atusadiquhu calaa dalika oma saasaad u rumaynaysaa arrinkaa miyaad u rumayni hal habeenaan ilaa samaawaadka intu ku tagaan isla habeennimadiisa hor noqday miyaad u rumaynaysaa qaala markaasuu abubakr wuxuu ku yidhi inii la usadiquhu cala abcada min dalika waxaan inii aniga la usadiquhu waan u rumayni calaa abcada min dalika kaa mid ka sii fog baabaan u rumaynaya arrinka arrin ka sii fog hadduu la yimaado waa u rumaynayaa buui usadiquhu waxaan u rumeeyaa calaa khabari samaai samada warkeedii ayaan fii qudwatin aw rawxatin maalin subaxeed aroortii iyo galabteedaba ayaan u rumaynayaa buuyidhi maxaa yeelay galab iyo subaxba waxyigiiba ku soo degay nabiga calayhi salaatu wasalaam marka marba hadduu khabaru samaa oo u imaanayo subaxii oo loo waxyoonayo galabtii intuu malkul jibriil u yimaado u waxyoonayo haddaan rumeeyey waxba imama dhimano wey taa mid kasii fog baaba u rumeeyeba weyaan fa sumiya markaasaa abubakar lagu magacaabay asidiiqu runbadanihii baa lagu magacaabay nabiyllaahi maxamed oo aad u rumeeyey salawaatu llahi wasalaamu calayh marka abubakr sidiiq radi allahu canhu magacaasaa la siiyey weeyaan wa qaama alkufaaru mar haddii arrintaas nabiga uu sheegtay waxay yidhaahdeen maxamed marka aanu inuu warkiisa run yahay inuu been yahay aanu imtixaanna bay yidhahdeen wa qaama alkufaaru gaaladii oo xaqdiidyada ahaabaa istaagay yamtaxinuunahu ayagoo nebiga imtixaanayo fasaluuhu markaasay waxay weydiiyeen an yasifa lahum bayt almaqdisi inuu u tilmaamo baytlmaqdis horta inuu u tilmaamo maxaa yeele ayaga samada warka ma hayaan mana garan karaan laakiin baytlmaqdisay tegi jireen tijaaray u tegi jireen way yaqaanaan nabigana weligii ma tegin baytlmaqdis mana arag way ogyihiin inuusan arkin mar hadduu sheegtay baytlmaqdis aan tegey oo aan salaad dad ku tujiyey ambiyaan ku tujiyey marka baytlmaqdisay ku imtixaaneen fasa'aluuhu waxay weydiiyeen an yasifa lahum inuu u tilmaamo bayt almaqdisi baytlmaqdis inuu u tilmaamo so u og yahay walam yakun mana uusan ahayn nabiga calayhi salaatu wasalaam ra'aahu baytlmaqdis mid arkay qabla dalika qaadista ilaahay uu qaado meesha geeyey ka hor nabigeena baytlmaqdis maba uusan aragba ma uusan arag wey fajallaahu allaahu allah u fayday lahu nabigu u fayday baytlmaqdisuu u fayday allah subxaanah wa tacaala xataa caayanahu ilaa uu indhaha saaro markii ay su-aasha weydiiyeen allah baa tusoo baytalmaqdis halkaa loo keenay si uu marka indhihiisa ugu arko fa tafiqa markaasuu nebigu wuxuu gudogelay yukhbiruhum inuu uga sheekaynayo oo u sheeg sheegayo can aayaatihi calaamadaha baytulmaqdis uu leeyahay ayuu uga sheekaynaya yasifuhu wuxuu u tilmaamayaa baytulmaqdis lahu mushrikiintiibu wuxuu ugu tilmaami baaban baaban irid irid buu ugu tilmaamaya iridda halkaa ku taallo irid kale halkaa ku taallo buu tirinaya wa mawdican mawdican boos boos iyo makaan makaan sida uu ahaa u samaysnaa ayuu u tilmaamay falam yastatiicuu ma aynan awoodin an yarudduu calayhi inay nebiga ku radiyaan oo yidhaahdaan waa beentaa ma aynan awoodin bal qaaluu waxay yidhaahdeen ama nactu tilmaamta aad tilmaamtay iyo sifada baytulmaqdis aad sifaysay u sifeeyey nabi maxamed tilmaamtii fawallaahi laqad asaaba bay dheheen allaan ku dhaaranay wuu asiibo siday ahayd buu u sheegay bay yidhahdeen tilmaamtii siday ahayd ayuu uga warramay nabigay dheheen salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaasi haddana imtixaan kala geliyey wasa'aluuhu can ciirin lahum qaadimatin min ashaami wasa'aluuhu waxay weydiiyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam can awr oo safar lahum ayaga ay lahaayeen oo qaadimatin ka imaanayso min ashaami shaam ka soo laabanaysay xaalkoodaba weydiiyeen ayagana bal awrtanadii iyo safarkii aanu dirsanay tijaaradii ku maqnaa oo shaam aaday bal xaalkooda nooga warran bay yidhaahdeen fa ahbarahum markaasuu nabigu u warramay calayhi salaatu wasalaam bicadadi jimaariha wa axwaaliha wa waqti quduumiha wa can albaciiri aladii yaqdumuha intaba waa uu u sheegay wey fa akhbarahum wuxuu uga waramay bicad oo u sheegay bicadadi jimaaliha safarkaas awrtaasi tiradooda inta ay yihiin inta rati oo maaragtay awrtaas ay ahaayeen caddadoodii waa u sheegay wa axwaalihaa xaaladaha ay ku sugan yihiinna waa u sheegay wa waqti quduumiha waqtigay imaanayaanna maka ay soo gelayaanna waa u sheegay wa can ilbaciiri ratina waa u sheegay alladii yaqdumuha yani kan u horeeyo yani usoo horgelayo waxa weeye wa cani lbaciiri aladii yakdumuha kan soo horgelayo oo u horeeyana waa uu u sheegay weeyaan wa kaana almru kama qaala arrinkuna wuxuu ahaa siduu nabigu u sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ayay arrintan u dhacday weeyaan walaakin aba aalimuuna ilaa kufuura walaakiinse aba aalimuuna mushrikiintii waa ay diideen ilaa kufuuran gaalnimo mooye ulmiga halkan bimacna shirki wey gaaladii kufaarta ahaa kufri mooye wax kale way diideen maxaa yeele intaas ayagoo arkay haddana waxba kuma qaadanayaan wa sabiixatu yowmi lisraa'i maalintaas habeenkeedii la dheelmiyey subaxdeedii habeenkii la dheelmiyey subaxiisii oo nabiga uu maka ku soo noqday baa jaaa jibriilu malakuljibriil baa nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam wacallama rasuula allahi sal alla alay wasalam rasuulkana wuxuu baray kayfiyata salawaati alkhamsi salaadihii shanta ahaa habka loo tukanayo ayuu baray wa awqaatiha waqtiga la tukanayana waa uu baray weeyaan maxaa yeele nebiga salaad baa la soo faray qaabkee loo tukanayaa ma uusan garanaynin wakhtiga ay kala yihiinna ma aynan garanaynin malakul jibriil baa marka u yimid markaasuu kayfiyadii baray salaadaha rubaaciyada saddexda duhurkii casarkii cisho inay afar afar yihiin maqribkii inuu saddex yahay fajarkana inuu yahay laba ragca uu yahay iyo mid walbaba waktiga yani ou yahay waktiga bilowgiisa ay salaadu gasho iyo waktiga ay salaadaasi dhammaato salaada kale waktiga ay bilaabanayso waktiga ay dhammaanayso awqaadaasna waa uu baray weya habka sida loo tukanayana waa uu sheegay wey wa kaanat isalaatu salaaddu waxay ahayd qabla alisraa baa loo jeedaa inta aanan qabla dalika ay qabla dalika alisraa'i habeenkaas micraajka lagu sameeyey ama la dheelmiye ka hor salaaduhu waxay ahaayeen ay muslimiintu tukan jireen nebigii muslimiintu tukan jireen rakcatayni fi asabaaxi wa rakcatayni fi lmasa laba ragcabay waxay tukan jireen salaada subxi oo subaxnimada ah laba ragcana galabtii bay tukan jireen labadaa afartaa ragca unbay salaadu ahayd subxi oo laba ragco la tukado iyo maaragtay galabtii oo laba ragca la tukado bay salaadoodu ahayd laakiin markaa kadib baa shan salaadood laga dhigay weeyaan axaadiista marka meeshan shiikha uu ku soo ururiyey oo mulakhaska ah uu soo koobay axaadiis saxiixa ah riwaayaat saxiixa ah ayuu soo wada ururiyey oo meeshaa ku keenay weeyaan qisadan marka qisatu lisraai waxaa laga qaadanayo baan wax yar insha allahu tacaala ka tilmaamaynaa marka ugu horayso sheikhi waa iska soo koobay laakiin qisada waxyaalo aada u tiro badan baa ka buuxo oo habeenkaa nebiga la tusay calayhi salaatu wasalaam dadka ribada qaato iyo waxa ay la kulmeen dadka zunaada ah waxyaalo fara badan ayaa habeenkaas nabigeenna lasoo tusay calayhi salaatu wasalaam marka arrintan oo israha iyo micraajkaba ku saabsan awalan waa mucjizaadka nebigay ka mid tahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa mucjiza inay mucjizo tahayna waan soo aragnay oo darsigeennii kan ka horreeyey ayaa inay mucjizo tahay ayaan ku soo aragnay inshiqaaqu lqamar markaan ka hadlaynay inshiqaaqu lqamarkaas oo dayaxa oo kala dhambalmo baa muqadima wuxuu u ahaa hordhac mucjizadan kale oo weyn ayuu muqadima uu ahaa baan soo sheegna wey marka waa mucjiza mucjizaadka ka mid ah oo aan waxyi mooye wax kale lagu ogaan karin nebiga calayhi salaatu wasalaam ambiyadii oo dhan buu tujiyey wuxuuna ku tujiyey baytlmaqdis baa layidhi annaga sidaas la kugu sheegay baan u rumaynaynaa maadaama xadiidka uu saxiix yahay nebigeenna inuu tujiyey ayaan rumaynaynaa weyaan inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ambiyo dhowr ah oo nebi aadam u horeeyo nabiyullaahi ibraahim inuu maarata samadii toddobaad joogo inuu ambiyada la kulmayna waa shay mucjizadii nebiga ka mid ah salawaatu llahi wasalaamu calayh ilaahay uu siiyey siday tahay baanu u rumaynaynaa ambiyadaas kulligood waa ay dhinteen ilaa nabiyullaahi ciisa mooye nabiyullaahi ciisa isaga ilaahay baa kor yeelay bal rafacahu llahu ilayh yahuudii ma aynan dilin sidau sheegay rabbi wamaa qataluuhu wamaa salabuuh walaakin shubbiha lahum marka laakiin ilaahay baa kor yeelay ciise mooye inta kale ambiyadaas ayagoo dhintay ayuu haddana nabiyullaahi maxamed marna tujiyey sida ay nusuusta noo sheegtay marna uu la kulmay ayaga oo qaarkood samaawaadkaasi min samada koobaad ilaa samada toddobaad ayagoo joogou la kulmay arrintaa marka waa qayb waay ah. shayga haybkana waxyi unbaa lagu ogaadaa ambiyaduna noloshoodu waa noloshii barzakha waay ah. leanna sidaad ogtihiin nolosha saddex nololaa jirto nolol waa midda hadda aan noolnahay alxayaat dunya la yidha fi lxayaati dunya wey marxalo waxaa jirta u dhaxayso oo marxalat lbarzakh la yidhaahdo oo u dhaxayso tii aakhare laysi soo saarayay qubuurta layska soo bixinayay iyo midda adduunka mid u dhaxayso marxalat lbarzakha la yidhaahdaa labadaa nololood bay kala dhex gashay oy kala teeday weeyaan marxalatu lbarzakh allah mooye cid kaleeto oo garanaysa ma jirto weeyaan waxa lagu ogaadana waa waxyi unbaa lagu ogaadaa ambiyadii rususha ilahay inta u waxyooda ay nooga waramaan marka sidaa darteed ambiyadaasi marxabatulbarsakhay ku jiraan markii nabiyullaahi ciisa laga reebo sidaa darteed waxyi baana lagu ogaadaa waa qeyb weeye annagana waxyigaas horta ma tallaabayno sidaas ay tahay baan u qaadanaynaa weya midda labaad waxaan ka qaadanaynaa yacni maadaama ay mucjizo tahay uma haddana ay shay kayba tahay qaybkan waxyi kale lagu ogaanay aan soo sheegnay waxaa ka mida nebiga fuulitaankiisii uu fuulay samaawaadka uu tegey iyo oo ilaa ilaahay subxaana wa tacaala uu la kulmo sidrat lmuntaha uu tago oo rabbi subxaana wa tacaala uu salaadaha soo amro markii salaada la soo amray dabadeed wuxuu soo maray nabiyullaahi muusa nabiyullaahi muuse mar walba wuxuu lahaa irjic ilaa rabbika fas'alhu takfiifa waxaan ka qaadanaynaa qisat lisraa walmicraaj culuwiga ilaahay subxaanah wa tacaala calaa khalqihi ou ka sarreeyo fowqa carshigii ou yahay ayaan ka qaadanaynaa maxaa yeele carshiga samaawaadka wuu ka sarreeya wuu ka sarreeya nabiyullaahi muusena wuxuu ku yidhi nebi maxamedoo samadii lixaad joogo uu ku soo maray muuse ayuu wuxuu yidhi irjic ilaa rabbika rabbigaaga u laabo fas'alhu takfiifa iyo micraajkii lafteeda dhulka inta laga qaadi ilaa samawaadka la marsiiyey haddana uu noqonaya mar walbaba oo mar kastaba rabbigaaga markuu u tagaba laga soo tuurayo xoogaa laga takfiifinayay inuu ilaahay khalqigiisa uusan ku dhex jirin culuwi uu leeyahay culuwigiisana culuwi daat uu yahay daatadiisa inuu khalqigiisa kaga sarreeyo ayay tusaysaa ee aysan ahayn yacni sida ay jahmiyada iyo waxa lamidka ay rumaysan yihiin oo ah inuu ilaahay khalqigiisa ku dhex jiro fii kulli makaanin uu yahay allah fii kulli makaan wuxuu ku yahay bicilmihi cilmigiisoo fii kulli makaan ku yahay aayaadka iyo axaadiista tilmaamaya culuwiga ilaahayna aad iyo aad bay u sarreeyaan weeyaan aaday u tiro badan yihiin wey marka mas'aladaasna waa laga qaadanaya culuwiga ilaahayna xadiidkaas waa laga qaadanaya inuu khalqigiisa ka sarreeyo hadalka ay dadka suufiyada ay dadka ku marin habaabiyaan oy leeyihiin mayd baa wax tari karo inuu hadalkaasi baatil yahay laga qaadanayo waxay leeyihiin qofka maydka waa la baryi karaa awliyadoo kale markay qofka dhinto waa la baryi karaa caafimaad baa la weydiisani awlaad baa la weydiisani yacni xoolaa la weydiisan bay yidhaahdaan daliilay marka raadinaya waxay leeyihiin muusoo dhintayba nabiyullaahi muusa oo dhintay waxbuu taray dadku wax anfacay maxaa yeelay konton salaadoodaana la soo faray isaga sababtiisa ilaahay nooga takfiifiyey bay leeyihin isaga sababtiisa ilaahay nooga takfiifiyey markaasaa shan salaadood naloo soo reebay hadalkaasna inuu baatil yahay baa laga qaadani wey maxaa yeelay arrintani waxa weeyaan waxyi baa lagu ogaadaa waa sidaan soo sheegna waa shay kayba wey aaniya waa shay mucjizo ah wey waa mucjiza wey aalian hadalka haddii la yidhaahdo mayd baa caafimaad iyo awlaad iyo xoolo iyo wax walba bixin kara la yidhaahdo allahba wax loo reebayba male wixii rabbi shu-uuntii ou lahaabaa dadkii dhexgelisay uma nusuusta tilmaamaysa inaynan bani aadam waxba tari karayn iyo aada u tiro badan oo tusayso ay iska idha tirayaan llaahi muusa yacni ilaahay hadalka uu noo sheegay wuxuu yidhi yani an qad amdaytu fariidatii wakhafaftu can cibaadii shaygan azaliyan baa waxa u qornayd inay shan tahay shan salaadood inay tahay laakiin la takfiifiyey takrimo ilaahay uu nabiyulaahi muusa ku karaamaynayo sababteeda nabiyulaahi maxamedna uu ku karaamaynayo ayaa arrintaana loo yeelay wy lianna wuxuu yidhi sida axaadiistu tilmaamayso hiya khamsun wa huna khamsuun xadadku ilaahay agtii waxaa ka qoran shan salaadood inay muslimiinta la amro laakiin xagga fadliga inay konton salaadood la mid tahay ayaa la tusayay weeyaan marka axaadiista tilmaamayso in ama aayadaha qur-aanka ah oo inuusan waxaan alla ahayn dur iyo nafci inuusan milkin karaynin ayaa aada u tiro badan haddii la yidhaahdo marka nafcigaa muuse oo wax taray oo ummadii uu yidhi irjic ilaa rabbika fasalu takfiifa ummadaada u weydii uu yidhi hadday nafcigaas la yidhahdo daliilow u yahay in ilaahay khayrkii la baryi karo waa shirki oo la banaysto weeyaan marka wax daliiloy leedahay ama xujo ahoo lagu xujaysan karaa hayna inaysan jirin ayaa laga qaadani weeyaan marka alisraa walmicraaj arrimo badan ayuu nabiga ka warramay calayhi salaatu wasalaam arrimo aada u tiro badan oo wada qayb ah ayuu ka warramay kulligood marka annaga qaybay naga yihiin wixii nusuustaas ay noo tilmaamto ayaanu ku ekaysanaynaa iyadoo aanan ta'wiil iyo taxriif iyo midna aanan ku samaynin ayaan sidaa inaan uga gudubna baa la doonaya wey cardu lislaami cala alqabaa'ili waalafraadi islaamka oo nabiyullaahi maxamed oo u bandhigo qabaa'ilka qabiilooyinka carabta ka mida iyo fardi fardi qof qof oo ugu bandhigay islaamnimadii iyo diinka islaamka ayuu musanifka halkaa noogu sheegi weyaan kaana min dabi rasuuli illahi sala allahu alay wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisii iyo caadadiisii waxaa ka mid ahaa mundu amarahu llahu markii rabbi ou amray laga soo bilaabo biljahri bidacwati dacwadii oo dacwatu tawxiid inuu la jahro ou caddaysto laga soo bilaabaa annahu nebigu dadigiisu wuxuu ahaa annahu da'digiisu wuxuu ahaa rasuulka kaana yakhruju mid baxa buu ahaa fii mawsimi alxaji xajka buu bixi jiray bilaha xajka iyo wa ayaami aswaaqi alcarabi carabta maalmaha ay suuqooda sameeyaan suuqa iskugu yimaadaan suuqyadooda iskugu yimaadaan ayuu nebigu soo bixi jiray halkee buu aadi jiray ilaa manaasili alqabaa'ili manaasisha meelaha ay degaan oo suuqa ay ka degaan ama xajka ay ka degaan ayuu aadi jiray nebiga manaasishooda makaanada ay degeen iyo guryihii ay degayeen ayuu aadi jiray kolkaasuu fa ugu yeeri jiray ila alislaami islaamka ayuu ugu yeeri jiray wey islaamnimada ayuu ugu yeeri jiray marka nebiga dabeecaddiisu sidaasay ahayd wuxuu caadadiisu ahayd sid maalintii ilaahay uu amray inuu dacwada la jahro annahu kaana yakhruju fii mawsimi alxaji wa ayaami aswaaqi alcarab maalmahaasuu bixi jiray carabta suuqyadeeda iskugu imaan jireenna shiikhu wuu nooga warami waa nooga warramayaa meelahay degan yihiin intuu ugu tago buu islaamku u bandhigi jiray wa ashharu aswaaqi alcarabi carab suuqyadooda midka ugu mashhuursan ugu caansanaa fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliga ahaa wa aqrabuhaa ilaa makka makana ugu dhowaanshaha badnaa suuqyo badan bay lahaayeen kuwa ugu caansan makana u dhowaa alaaatu saddex bay ahayd saddex suuq ayaa makana ugu dhoweyd caanna ahaydee carabta iskugu imaan jireen saddexda suuq waa kuwe cukaadu suuqa cukaada la yidhaahdo wa mijanna suuqa majanna la yidhaahdo wadulmajaaz saddexdaa suuq bay lahaayeen wuxuu leeyahay sheikhu wa cukaadu suuqa cukaad la yidhaahdo waa qaryatun bayna nakhlatin waaa'if waadi nakhla yacni oo maka hal habeen meel looga socdo u jirtaa iyo mak iyo taa'if dhexdooda ayuu ahaaday weeyaan suuqa meeshaas ku dhex yaalla taa'if iyo waadi nakhla ayuu u dhexeeyaa kaanuu carabtu waxay ahaayeen yuqiimuuna biha suuqa suuq bay meeshaasi ku oogi jireen maalmay iskugu imaan jireen bilo khaasay iskugu imaan jireen suuqaasay samaysan jireen bihaa ama oogo oo sameeyo bihaa yacni cukaadadaas meesha makaankaasi asuuqa bay ku oogi jireen macnaha tijaaradoodaa la keeni jiray markii la keenana ashcaarta iyo dadka gabayaaga ah baa iskugu imaan jiray khudbooyinkaa lagu akhrin jiray gabayadaa lagu tartami jiray awowayaasha iyo aabbayaasha iyo qabaa'ilka ayaa la iskugu faani jiray wahaakaas saasay samayn jireen jaahiligii weeyaan kaanuu yuqiimuuna biha suuqa min wali shahri dilqacda ilaa cishriina minhu bisha dilqacda la yidhaahdo oo mid hadda aynu ku jirna ahi bilowgeeda laga soo bilaabo kow markay tahay ayaa suuqa la bilaabi ilaa labaatanka suuqaasay fadhinaya sidaasay yeeli jiray ilaa labaatanka waxbaa la kala iibsan gabayadii iyo wixii khudabtii iyo wixiibaa la akrinay wey uma yantaqiluuna markii ta dilqacda ay gaarta labaatan markay labaatan u dhammaato uma yantaqiluuna way ka guurayeen way ka wareegayeen minha min cukaabe bay ka wareegayeen ilaa majina mijana bay u wareegaan suuqaas labaad bay tagaan fa yuqiimuuna biha iyadana waxay oogayaan assuuqa bay oogayaan suuq kale meeshaas inta halkaa laiskugu tago haddana suuq kale laga samayn ilaa nihaayati shahri dilqicda bisha dilqacdo la yidhaahdo dhammaadkeeda laga gaaro yacni tobanka maalmood taarikh labaatan ay ka soo tagaan ilaa soddonka ima ay labaatan iyo sagaal waxay ku dhammaataba bisha ilaa ay ka dhammaato halkaasay fadhinayaan markaasay wax ku kala gadanayaan gabayadoodii wixii lamidkaa ku tirinayaan wahiya marka suuqan oo mijana la yidhaahdaah waa mawdicun fii waadi mari dahraan asfal maka yani waadiga magaciisa la yidhaha maru dahraan la yidhaahdo oo maka hoosteeda ihi mawdicaasuu ku yaalla booskiisa halka makaankiisu waa meeshaa weeyaan halkaasuu ku yaalla kaana waa suuqii labaad wa amaa dulmajaaz suuqa saddexaad ay carabtu iskugu imaan jireen waa suuqa dulmajaas la yidhahdo fa huwa ay khalfa jabal raxma jabaluraxma jabalka loo yaqaano ayay yani maaragtay gadaasheeda ayuu suuqaasi ay iskugu tegi jireen wey jabaluraxma oo jabalu carafa la yidhaahdo ayay tegi jireen markaasay halkaas bay suuqa haddana ku oogi jireen wa kaanuu yuqiimuuna suuq kale bay ku oogi jireen hunaaka halkaasi ayay joogi jireen suuqay ku samayn jireen wa kaanuu yuqiimuuna kuwo oogabay ahaayeen hunaaka halkaa asuuqa suuqay ku oogi jireen min wali dilxija bisha dilxijo kowdeeda ila thaamini minhu ilaa maalinta sideedaad laga gaaro oo yowma tarwiya ah maalinta la yidhaahdo yowma tarwiya oo xajka la xarmanayo ilaa laga gaaro halkaasay fadhin jireen toddobadaa cashay fadhin jireen ilaa habeenkaa sideedaad uma yatafaraquuna markaasay u faaruq noqon jireen wixii markaa ka dambeeyo liadaai manaasik alxaji xajka yani waajibaadkiisa gudashadeedii cibaadadiisa gudashadiisii ayay u faaruqi jireen leanna xajka sidaad og tihiin way xajin jireen quraysh juhaa jaahiligii way xajin jireen kacbada waa tawaafi jireen xajka sidooda u xajin jireen sidiisiibuuna ilaahay u sugay wax un laga badbedelay mooye waxyaalo badanaa shareecadu ay ka bedeshay oo ay ku soo dareen diin ibraahim ay kusoo ziyaadiyeen ayaa laga badbedelay markaasuu nabigeennu wixii saxda ahaa ka soo reebay salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka suuqyadaas bay samayn jireen yacnii waxaad moodaa dad xoogaa xadaaro laha inay ahaayeen maxaa yeelay suuqyada suuqun iska jiro waxaa la yidhahda waxaa ka fiican maalinba meel in la sameeyo hal maalin oo kale suuq la iskugu tago oo ummaddu timaado oo laga kala iibsado oo meeshaanaa ku arki jiray suuq oo talaadada talaada ka talaada la iskugu tegi jiray yani taamka sokadiisa meel ah baan arki jiray talaada ka talaada xoogaa dad ilbaxa inay inaa dareemi soomaaliyana saasoo kalea la iiga sheegay magaalo janaale la yihahda an weligay ma tegin laakiin janaal oo kale waxay dhahaan hal maalinaa laiskugu yimaada oo suuqa yani usbuuciiba hal maalin keliya laga adeegtaa bay dhahaan xoogaa dad maaragtay oo mutaxadiriin oo reemagaala inay yihiina tusaysaa weyaan suuqyadan iska jaaimka iska jiro waxaa ka roran saasoo kale waa xoogaa nashaaday leedahay carabtu marka saasoo kaley samayn jireen inkastoo dee tafaakur iyo qabiir iskugu faanid iyo beloo dhan ay ku akrin jireen haddana waxyaalo badan oo xikmana way ku samayn jireen oo gabayada markay tirinayaan nin walba gabay xikmalahu la imaani meeshaasu badeecow keensanaya wahaakada saasay ahaan jireen weyaan nebiga marka suuqyadaas ay iskugu yimaadaan ayuu aadi jiray markaasuu yani maaragtay dacwadiisu ku gudan jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam wa miman ataahum rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ودعاهم إلى الإسلام وعرض عليهم نفسه ليؤوه وينصروه قبائل كان soo socda baa وممن dad waxa kamida atاaهم oo u yimid رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulka alle oo u yimid dadka oo u tego suuqyada oo ugu tegay waxaa kamid ah qabaa'ilka u tegay wey wadacاahum oo ugu ayagana oo u bandhigay nafsahu naftiisa liyawuuhu inay ilaaliyaan liyawuuhu liya'wuuhu inay dumaan oo soo dumaan wa yansuruuhu ay u gargaaraan maadaama quraysh ay diiday oo nebigii ay la dagaalamaysa inuu magaalooyinkoodii inta u raaco bilaadoodii iyo meeshay deganaayeen ay ku soo dhoweeyaan uma ay u gargaaraan oo naftiisa ugu bandhigi jiray waxaa ka mid ahaa banu caamir ibnu sacsaca qabiil wey oo min qabaa'il carab ka mid banu caamir qabiilka la yidhaahdo ayuu u bandhigi jiray wa banu muxaarib ibnu khafsa qabiiladaas labaad wa banu fizaara qabiiladaa saddexaad wa khasaanun qabiilada afraadu khasaan la yidhaahdo wa mura qabiilada muro la yidhaahdo oo qabiilkii shanaada ah. wa banu xaniifa qabiilada banu xaniifa la yidhahdo qabiilka lixaad ah. wa banu sulaymin reer bani sulaym oo kii toddobaad ah wa banu cabsin cabs oo cabsi qabiilada la yidhaahdo oo qabiilada sideedaad ah wa banu nasrin banu nasrin oo qabiilka sagaalaad ah wa banulbukaa yani qabiilada banulbukaa la yidhahdo kii tobnaada wa kinda qabiilada kinda la yidhaahdo wa kalb qabiilada kalbi la yidhaahdo wa banulxaaris ibn kacbin qabiilada saddexiy tobnaad oo banulxaaris ibni kacbi la yidhaahdo wa cadra oo qabiilada afariy tobnaada walxadaarima iyo qolada xadramiyiinta ah intaasoo shan iyo tobankaa qabiilo oo mawsim alxajka waqtiyada suuqyada iskugu yimaadaan ama mawsim alxajka yimaado ayuu qabiil qabiil ugu tegi jiray markaasuu qabiilo walbana dacwadana u bandhigi jiray inay ilaaliyaan oo maaragtay ay xifdiyaanna yacni inay ilaaliyaan na ugu tegi jiray weeyaan inay ilaaliyaan oo nebiga u gargaaraan oy soo dumaan ayuu weydiisan jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam falam yastajib lahu markuu dacwadii u bandhigay oo nasri iyo gargaar iyo dumid oo weydiistay falam yastajib ma uunan ajiibin lahu nebiga ma uunan ajiibin minhum qabaa'ilkaasi axadun mid ka midaba nabiga ma uusan ajiibin salawaatu llahi wasalaamu calayh cid ajiibta lama arko kulli waa ay diideen way ka hor yimaadeen wy walaakinahum haba diidaane ikhtalafuu way iskhilaafeen fii asaaliibi ruduudihim qaabka ay nebiga u radiyeen oo ay u diideen usluubkii isku khilaafeen yacni qolana usluubkay hagaajisataa qolana usluubkay hadlaysaa oo qaab aan fiicnayn bay nebiga kula dhaqmaan weeyaan fa minhum marka waxaa ka mid a ah, man dad baa ka mid a ah, radda calayhi nebiga radiyey oo diiday raddan jamiilan diiddo wanaagsan oo hadal fiican ku yidhi yaa jiro baa ka mid ah oo aanan hadal aflagaade iyo caaya midna aanan ku samaynin laakiin rad wanaagsan rodiyey wa minhum waxaa ka mid a man ishtarada linafsihi dad naftooda u shardiyey an takuuna lahu inay qabiilkaasi u ahaato alriyaasatu madaxtinimada bacdahu nabiga gadaashiisa haddaa adiga guulaysato ood madax noqoto hadda yani bishardi inaa annaga markaad adiga madaxtinimadaada ka tagto inaa annaga maaragtay madaxtinimada ay nagu soo wareegto waa dad adduunye doonaw nabigana tawxiid iyo dacwo uu faafinaya madaxtinimo doon maaha qolo sidaa yidhi baa ka mid ah weya wa minhum man qaala waxaa ka mida ah dad yidhi usratuka wa cashiiratuka aclamu bika xayu lam yatabicuuka usratuka qoyskaaga wa cashiiratuka qaraabadaada yaa aclamu ogaansho badan bika adiga ku ogaansho badan ayagaa naga kaa yaqaano wey xayu lam yatabicuuka mar haddaysama ayagu ku raacin ayagaa naga kaa ogaan badanee nadaaf wey haddii aad wanaag wado ciddaadaa ku raaci lahayd weeyaan mar haddii ciddaadaba ku diidda anagana maxaa ku raaci mayna saasay leeyihin wa minhum waxaa ka mid ahaa qabaa'ilkaasi man dad baa ka mid ahaa radda calayhi nabiga radiyey raddan qabiixan yacni rad aad u foolxun kuwa radiye baa ka mid ah oo aan hadal wanaagsan kula hadlin ayagoo diiday bay haddana hadal xun ku yidhaahdeen wa kaana banu xaniifa banu xaniifa qabiilka la yidhaahdaa oo ahaa rahtu musaylamat lkadaab ninkaa musaylamat lkadaab la yidhaahdo oo nebinimada sheegtay ciddiisii iyo qabiilkiisii ahaa ayaa waxay ahaayeen aqbaxuhum raddaa carab radkooda radintooda kuwa ugu xumaanshaha badnaa ugu foosha xumaa ayagoo ahaa ayagaa ugu radfool xumaa ayagaa nebiga hadal aan wanaagsanayn oo qabiix ah ku yiri oo ugu jawaabay ayagoo diidaybay haddana hadal xun yidhaahdeen waa nimanka oo musallama ka dhashay ninkaa nebinimada sheegtay oo kadaabka ahaa weeyaan marka qabaa'ilkaasoo nebiga calayhi salaatu wasalaam oo u bandhigay shan iyo toban qabiilo mid wax oo rajo khayrna oo ka helayna ma jira weeyaan tan ugu dhowaa waa midka un hadal wanaagsan inta ku yiri mujaamala iskaga tegay wey almu'minuuna min hayri ahli maka mu'miniintii oo aan reer maka ahayn maxaa yeelay nabiga dadkii un ree maka inta badan rumaynay waxaa la dagaalamayan reer maka ayay ahaayeen marka hadda dad aanan reer maka ahayn oo nebigii calayhi salaatu wasalaam rumeeyey ayuu shiikhu noo tirini ilaa shan nin ayuu marka hore noo tirini kabacdina reer madiine ayuu noogu xijinaya oon arki doonna biidn illaahi tacaala waqadara allahu alla wuxuu qadaray oo xukumay an yu'mina inay rumeeyaan rijaalun rag inay rumeeyaan oo min hayri ahli makka reer maka aan ahayn fi zamani waktigii inay rumeeyaan alladii zamankii kaanat idacwatu dacwatu tawxiid ay ahayd tamuru fiihi mid marta ay ahayd biascabi maraaxilihaa maraxisheeda marxaladaheeda midka ugu dhibka badan ugu adeega badan fii maka maka dhexdeeda ay ku marayso wakhtiyada ugu dhibka badnaa dacwada maraaxisheedii dadka rumeeyey oo reer maka aanan ahayn ayuu ilaahay qadaray inay dad ka midihi rumeeyaan dad aan reer maka ahayn inay rumeeyaan buu rabbi subxaanau wa tacaala qadaray weya markii dadkaa marka aan reer maka ahayn ay diintii qaateen dadkaa soo islaamay fa kaanuu waxay noqdeen oy ahaadeen ka jadwati amalin rajo shucladeed oo kale dhimbil loo shiday oo kale ayay la mid noqdeen dhimbishaasoo adaa'at iftay fii dalaami alya'si quusasho mugdigeed iftiin ka soo dhex baxay oo kale baad bay may xaalkooda u ahaa kaasoo kaleo la mid ahaa weya iyadoo cid kaloo carabtiiyo rumaysay aysan jirin yaa reer maka dadaan ahayn markay rumeeyeen baa dadkii muslimiinta ahaa quustii ay taagnaayeen bay iftiinkaa heleen dadkaasaa marka rumeeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam aa loo jeeda fa kaanuu marka waxay noqdeen dadkii oo soo islaamo reer maka aan ahayn ka jadwati amali rajo yani dhimbisheed oo kale la shiday ayay la mid ahayd wey oo iftiinkaas adaaat ay la iftay yani adaaat iftay fii dalaami lya'si quusashada mugdigeedii dhexdeedii ka iftay ayay la mid tahay wey fa minhum waxaa ka mida marka dadkaas dadkaas oo aan reer yani reer maka ka mid ahayn soo islaamay waxaa ka mid ah suwayd ibnu saamitin ninka suwayd ibnu saamit la yidhaahdo ayaa ka mid ahaa kaana shaacira labiiba kaana suwayd wuxuu ahaa shaaciran nin gabyaa ah labiiban aad u caqli badan oo min sukaani yafriba reer madiina dadkeedii ka mid ah madiina dadkii deganaa ka mid ah yusamaa waxaa lagu magacaabi jiray suwayd bilkaamil kii dhammaystirnaa baa la dhihi jiray kaamil nin dhammaystiran baa lagu magacaabi jiray maxaa loogu magacaabaya kaamil lisharafihi wa shicrihi sharaftiisa wanaagga oo dadkiisa ku dhex leeyahay iyo gabaygiisa nin shaacirahoo shicirka si fiican u yaqaan ou yahay daraaddeed bay kaamil ugu bixiyeen weeyaan ninkaas weyd la yidhaahdaa ataa makkata makuu yimid xaajan isagoo mid xaajiya aw muctamiran ama isagoo cumraysanayo labadaa mid unbuu u yimid ama cumru u yimid ama maarata xaj buu u yimid miday tahay lama kala garanayo weeyaan laakiin labadaa unbay mid ahayd fadacaahu rasuulu lahi sal alay wasalam nabigeenna u yeeray suwayd ila lislaami diinta islaamka ugu yeeray tawxiidka u bandhigay facarada asna wuu bandhigay suwayd huwa yani suwayd wuxuu bandhigay facarada huwa ninkaas suwayda wuxuu soo bandhigay calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi waali wasalam rasuulka alla ayuu wuxuu usoo bandhigay xikmata luqmaan luqmaan alxakiim xikmadiisa usoo bandhigay yacnii isagaa gabay ahaan ayuu ugu soo bandhigo nebiguu maaragtay u sheegayaa si gabay ahaana ayuu luqmaan xikmadiisa uga sheekeeyey facarada calayhi facarada wuxuu bandhigay calayhi calaa suwayd rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulka allah ayaa wuxuu soo bandhigay alqur'aan qur-aankiibuu usoo bandhigay isagana qur-aanku ku dul akhriyey oo macnaha waxa weeye qisadii luqmaan oo rabbi uga warramay ayuu asagana iyadoo qur'aan ah uu ku dul akhriyey asagana luqmaanuu gabay ahaan uga sheekeeyey nebigana qur'aan ahaanu ugu dul akhriyey weeyaan facarada wuxuu bandhigay calayhi ay calaa suwaydin rasuulullahi rasuulka allah wuxuu bandhigay sala allahu calayh wasalam alqur'aana qur'aankiiba uu bandhigay qisadii qur'aanka ku dul akhriyey fa aslama suweyd markiiba wuu soo islaamay wa qaala markaasu wuxuu yidhi ina hada qawlun xasanun hadalkan waa hadal wanaagsan weeyaan hadal wanaagsan wey sidaasoo marka uu islaamay wuuna qiray qur'aankan inuu hadal wanaagsan yahay buu sheegay wey qutila waa la dilay ninkaasi fii waqcatin dagaal dhexdii baa lagu dilay oo dhex dhacay bayna alaws waalkhasraj labadaa qabiilo oo madiino dego oo awsii khasraj la kala yidhaahdo dhexdooda dagaal dhacay ayaa lagu dilay qabla yowmi bucaaf yani meesha bucaas la yidhaahda dagaalkii ka dhacay ka hor ayaa la dilay wey bucaas waxaa la yidhaahdaa waa meel u dhow madiine agtee madiine agteeda ah oo awsi khasraj muddo badan ay ku dagaalamayeen wey muddo badan ay ku dagaalamayeen xarb bucaasaa la yidhahdaa gabayo badan iskugu tiriyeen ayuu ahaa weeyaan marka ninkaasi yani waxaa la dilay yowma bucaas ka hor dagaalkii bucaas intuusan dhicin meesha bucaas la yidhahda intaan lagu diririn ka hor ayuu dhintay marka isagoo muslimaba uu dhintay weeyaan kan labaad waxa weeye waa iyaas ibni mucaadi iyaas ibni mucaad kaana ninkaasna wuxuu ahaa hulaaman xadaan wiil dhallinyaraa buu ahaa oo min sukaani yafriba reer madiine ka mid ahaa reer madiine dadkii deganaa ka mid ahaa qadima makkata maka ayuu yimid fii awaa'ili sanati axad cashara min annubuwa yacni sanadkii kow iyo tobnaad oo nebinimada yacni markii laga soo bilaabo wakhtigii nebiga loo waxyooday ihi sanadkeedii kow iyo tobnaad buu yimid fii wafdin asagoo wafdi la socdo oo min alawsi qabiilka aws la yidhahda ka mid ah aws aws iyo khasraj waa labada ansaar nabigeenu marka dambe u bixiyey nebigii iyo u gargaaray diinka ilahay u gargaaray weeyaan marka aws asagoo la socdo lanna awsi khasraj baa dagaal ka dhaxeeyey markaasay quraysh u soo aadeen maka aws inay gargaar kaga helaan oo ay hub iyo dhaqaale iyo maaragtay ciidanba ay ka helaan si ay khasraj ula dagaalamaan yani saasay ugu yimaadeen wafdigaasoo marka iyaas ibni mucaawiya la socday weeyaan fii wafdi wafdi buu la socday min alawsi qabiilka awslada ka tirsan kaanuu waxay ahaayeen qabiilkaasi yaltamisuuna kuwa dalbo oo raadiyo alxilfa yani isbahaysi bay raadinayeen min qurayshin quraysh bay isbahaysi ka raadinayeen cala alkhasraji khasraj bayna uga raadinayeen inay uga hiiliyaanoo ay u gargaaraan bay raadinayeen weyaan fa jaaahum rasuulu llahi sal alla alay wasalam nabiga marku maqlo wafdigaas oo maaragtay aws ka socdaa yimid oo reer madiinay ayuu nabiga u tegey fa jaaahum waxaa u yimid rasuulullahi baa u yimid wafdigii aws ka socday sala allahu alayh ali wasalam wa ila lislaami islaamkiina waa uu bandhigay wa tala calayhim alqur'aana qur'aankiina waa ku dul akhriyey faqaala iyaasun iyaas ibnu mucaadin baa wuxuu yidhi haadaa wallahi khayru mima ji'tum lahu haadaa warkaan maxamed oo idinku dul akhriyay islaamnimada oo idiin soo bandhigay wallaahi allaan ku dhaartaye khayrun mid wanaag badan weeye mima ji'tum lahu wixii dartii aad u timaadeen kanaa idinkaga khayr badan wey kaalayo qaata weeye iska daaya waxaan aad wadaan dagaalka iyo aad raadinaysaan iyo gargaarka aad doonanaysaan inta iska daysaan islaamnimadii qaata markuu hadalkaa afkiisa ka soo baxay faramaa abulxaysar ninka abulxaysar la yidhaahdo ayaa ganay oo ahaa axadu acdaa'i lwafdi wafdiga xubnihii ka tirsanaa mid ka midihii ahaabaa wuxuu ku ganay oo ku tuuray turaab albadxaa'i yacni maka bannaankeedii ciiddeedii ayuu ku firdhiyey fii wajhi iyaas qiyaaskii hadalkaa yidhi haadaa wallahi khayru mima ji'tum lahu ayuu wejiga uga dhuftay caradaasoo wejiga uga shubay weeyaan wa qaala markaasuu wuxuu yidhi abulxaysar ayaa wuxuu yidhi dacna canka nadaa buu yidhi faraha naga qaad nadaa weeyaan faraha naga qaad maxaa yeelay laqad ji'naa waanu nimid ligayri haada islaamnimada aa sheegaysa waxaan ahayn baan u nimide nadaa warkeenna faraha ka qaadnay fa sakata marka iyaas wuu aamusay shib iska yidhi walam yalbas bacda rujuucihim ilaa yasriba an halag iyaas markii ay laabteenba madiine ay tageenba horay buu ka dhintay markiiba ilaahay baa oobsaday walam yalbas ma uunan nagaanin iyaas bacda rujuucihim wafdigii noqoshadoodii ilaa yasriba ay madiine u laabteen an halaka an maata inuu dhintay kama usan nagaanin bimacnaa markiiba waa dhintay wey mar alla markuu madiine tegeyba waa dhintay wey wa kaana wuxuu ahaa markuu dhimanayay yuhallilu mid tahliilsado oo laa ilaaha ila allah yidhaahda buu ahaa tahliisha waa taa wey laa ilaha ila allah buu ohan jiray wayukabiru mid kibaarta buu ahaa allahu akbar yidhaahda buu ahaa wayaxmadu mid ilaahay ammaano buu ahaa alxamdu lilah yidhaahda buu ahaa wayusabixu mid tasbiixsado subxaana allah yidhaahda buu ahaa cinda mowtii markuu dhimanayay marka walaa yashuku ma uunan shakinin ma ayan shakinin qawmuhu ay qawmu iyaasin iyaas dadkiisii ma aynan ka shakinaynin annahu maata musliman inuu dhintay isagoo muslim ah ma aynan ka shakinin wey kaana wuu islaamay wey kan saddexaad waa abu dar alhifaariy abu darin alhifaariyu abu dar alkhifaari saxaabigaasi weeyaan balaqa ilayhi waxaa soo gaaray isagoo madiine joogo yani eh, waxaa soo gaaray balaqa ilayhi abu darin waxaa soo gaaray khabaru mabcathi nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabiga soo saaridiisii la soo saaray warkeedii ayaa soo gaaray bisababi islaami suwaydin suwayd ibnu saamitin suwayd ibnu saamit yacni islaamidiisa ou islaamay sababteeduna ku ogaaday iyo wa iyaas ibni mucaadin labadii nino hadda aan soo sheegnay islaamidooda ay islaameen sababteedaba wuxuu ku ogaaday in nabigaas la soo diray calayhi salaatu wasalaam oo maka laga soo diray fa arsala markaasuu abu dar wuxuu diray akhaahu walaalkiiba wuxuu u diray ilaa makata maka u diray liyatiya bilkhabari war orodoo maka tago nebigaa soo baxay warkiisa noo keen ayuu walaalkii u diray wey fadahaba walaalkii waa tegey warajaca wuuna soo noqday maka markuu tegey ayuu soo noqday walam yashfa mana uusan la hadlin ju uma dhihin bimacnaa inuusan rumaynin baad moodaa weya ma uusan la hadlin kelimad ma uunan ku dhihino fakharaja markii uu u jawaabi waxba u sheegi waaye abu dar wuu baxay binafsihi isaga ayaa baxay xataa nazla bimaka ilaa maka uu dego maka uu tagay fi masjid اxaraami yani masjid اxaraam ilaa uu dego ayuu tegay weeyaan wa baqiya fiihi masjid xaraamkiibuu ku baaqi noqday naxw shahrin bil qadarkeed oo kale ayuu masjid xaraam joogay yashrabu maa zamzama isagoo aan cuno kala haysanin biyaha zamzamka keliya uu cabaya bishaas ku dhawaad oo meesha joogay wey wa huwa zamzamkuna uu yahay acaamuhu wa sharaabuhu cunitaankiisa iyo cabitaankiisuba waaba zamzamkaas waaba quud u ah wax kale u haysta lama arko marka wax kale wuxuu u socdana inuu nabiga soo ogaada buu doonayey salawaatu llahi wasalaamu calayh walam yas'al ma uunan su'aalin dadkii walam yas'al abu dar ma uunan su'aalin can nabiyi sala allahu calayh wasalam nabiga arrinkiisa axadan qofna ma uuna weydiinin khawfan calaa nafsihi baqid oo naftiisa u baqaya lianna raamaka ka mid ma aha haddii ou marka inta xaramka yimaado moxamed hallay tusan yidhaahdo mushrikiinta inay dhib gaarsiiyaan ayaa dhici karta marka khawfan calaa nafsihi naftiisa oo u baqaya darteed ayuusan cidna u weydiinin weeyaan cidoo u weydiiyey lama arko nebiga ma uusan su'aalin uma istatbacahu waxaa isoo raac yiri weeye oo raaciddiisa dalbaday caliyu radia allaahu canhu cali bn abi aalib bay is arkeen cali bay wada hadleen cali baa wuxuu yidhi si dadku aysan kuu ogaanin anaa dhaqaaqay isoo dabagal wey uma istatbacahu waxaa ka raacid dalbay oo isoo raac yidhi isoo daba soco caliyun baa aad ka dalbay radia allahu canhu xataa dakhala bihi ilaa uu abu dar kala galo cala nabiyi sala allahu alay wasalam nabiga oo ugu geeyey meesha uu joogay fa alaba minhu fa alaba abu darin abu dar baa wuxuu dalbay minhu min anabiyi sal allahu alay wasalam nabiga markuu u tegaybu wuxuu ka dalbay an yacrida calayhi lislaama islaamnimada inuu usoo bandhigo ayuu ka codsaday fa caradahu calayhi nabigana islaamnimadiibuu usoo bandhigay oo diinkii tawxiidku wuxuu u yimid ayuu u sheegay ilahay la soo diray buu u sheegay kolkaasuu faaslama makaanahu ay fii makaanihi booskiisu markiiba ku islaamay wy isla markii oo tawxiidka iyo dacwadiiba u bandhigay isla markiiba meeshii uu jooga isagoon ka tegin ayuu islaamay weeyaan abu dar markuu islaamay uma jaaa wuu yimid ila masjid alxaraami masjid alxaraam uu ku soo noqday wa qaala markaasuu la jahray kelimatu tawxiidkii wa qaala uu yidhi ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ay macbuuda bixaqin macbuud xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allahu alla mooye wa ashhadu waxaan kaloo qiri ana muxameda nebi muxamedna cabduhu addoonkiisa inuu yahay wa rasuuluhu adeegii uu soo dirsaday inuu yahay qorayshuu maqashiiye weeyaan markuu arrintaa maqashiyey fanqada calayhi waxaa garaacay way oo dilay qurayshun baa garaaceen wa darabuuhu aad bay u garaaceen liyamuuta inuu dhinto darteed si aaday u dileen inayani si uu u dhinto ayay garaaceen weyaan faanqadahu lcabbaasu waxaa ka badbaadiyey faanqadahu waxaa koriyey oo badbaadiyey abu dar quraysh ka badbaadiyey alcabbaasu cabbaas ibn cabdilmualib oo nabiga adeerkiiya ka qabtay oo ka celiyey iyagoo dili lahaaba yani nafta ka goyn lahaa falamaa asbaxa markii oo waabariistay alhadda aroortii maantoo kalaa la garaacay berrioo kale markuu waagii u baryey qaala mila maa qaala bilams oo kale qaala wuxuu yidhi abu dar mila maa qaala wixii ou yidhi oo kale bilamsi shalay ou yidhi ayuu sidii oo kale ashhadu an laa ilaha ila allah wa ashhadu ana muxamadan cabduhu rasuuluh ayuu haddana la jahray wey wadarabuuhu way garaaceen mila maa darabuuhu bilams siday shalay u garaaceen oo kale ayay haddana u garaaceen wey waanqadahu cabaasu cabaas ibni cabdilmualib ayaa ka badbaadiyey kamaa anqadahu bilams sidii shalay isagaba uga badbaadiyey uga koriyey quraysh uga qabtay ayuu uga dhiciyey haddana weeyaan warajaca abu darin abu dar wuu laabtay ilaa masaakini qowmihi beledkiisiibuu aaday qowmkiisa meeshay deganaayeenoo bani khifaar reer meeshay deganaayeen ayuu aaday oo ku laabtay weeyaan falamaa haajara nabiyu sala allahu calay wasalam nebiga markuu soo hijrooday ila lmadiinati madiine markuu usoo hijroodo ou ogaaday inuu nebiga madiino yimid buu haajara ilayha madiine oo marka usoo haajiray oo ka soo haajiray min masaakini qowmihi dadkiisa meeshay deganaayeen buu kasoo hijrooday weeyaan tufayl ibni camrin adawsiy yani kan afraad waxa weeye waa tufayl ibni camrin ninka la yidhaahdo oo qabiilatu daws la yidhaahdo ayuu ka mid yahay qabiiladiisa loo nisbeeyey weeyaan kaana tufayl wuxuu ahaa shaaciran nin gabyaaa buu ahaa labiiban oo caqli badan buu ahaa ra'iisa qabiilatihi dadkiisa isagaa ra'iis u ahaa dows qabiilka dows la yidhaahdana ra-iiskoodiibuu ahaayo madaxba u ahaa weya fii naaxiyati alyaman dhanka yaman ayayna dows degaan halkaasay jireen qadima wuxuu soo galay makata maka ayuu yimid wuxuuna yimid sanata axada cashara min annubuwa sanadii koob iyo tobnaad yani laga soo bilaabo waqtigii nabiga lasoo diray ayuu yimid weeyaan fastaqbalahu ahlu maka ahlu maka ka hortegey waxay rabaan nabiga inay uga digaan waxaa ka hortegey intuusan nabiga iyana is arkin ayaa ree maka ka hor yimaadeen mushrikiintii quraysh baa ka hortagtay waxadaruuhu min anabiyi sala allahu calayh wasalam waxadaruuhu way u digeen oo tufayl ibni camrin ayay u digeen min anabiyi sala allahu alayh wasalam nabigay uga digeen yani waxaa la yidhi ninkaasaa maka jooge iska ilaaliyuusan diinkaada kaa fitnaynin xataa xashaa udunahu lkursufa ilaa markii digniintii inta loo digay ay asaga saamaysay xataa xashaa ilaa uu ku cubo oo ku cufo ou geliyo udunahu dhegtiisa yani maarata ou geliyo alkursufa suuf ou gashto si uusanba nabiga u maqlin calayhi salaatu wasalaam dhagihiibuu suuf gashtay maadaama nabigii looga digay si uuna u fitnaynin yani codka nabigaba inuusan maqal daraaddeed buu dhagihiisa u cufaystay weeyaan xiina jaaa ila lmasjidi yani xataa xashaa xataa xasha udunahu ilaa dhagihiisii ou cufeeyey ou ka owgeliyey alkursufa suuf ou geliyey xiina jaaa markuu yimid ila lmasjid alxaraami masjid alxaraam markuu yimid ayuu dhagihiisi cufaystay weeyaan muxuuna u cufaysanayaa dhagihii oo u xirtay suufka u geliyey kay laa yasmaca inuusan maqlin darteed minhu ay min anabiyi sal allahu calayh wasalam nebiga inuusan ka maqal shay-an waxba uusan ka maqal codkiisana inuusan soo gaarin darteed buu dhegihiina oo u cufaystay weeyaan wa kaana sal allahu calayh waali wasalam markaas tufayl ibni camrin oo xaram masjidka soo galo dhagaha oo suufka ku gurtay nebigu wuxuu ahaa qaa'iman mid taagan yusallii cinda alkacba kacbada agteedana ku tukanaya buu ahaa fa waqaca marka waxaa dhacay fii udunihi dhegtiisaa waxaa ku dhacday ninka la yidhaha tufayl minhu ay min qira'ati nabiyi sal allahu alayh wasalam nabiga qiraa'adau akhrinayay salaaduu tukanayay ba shay-un wax unbaa dhegtiisa soo gaaray dhegtiisa wax hadal ah ayaa soo gaaray qiraa'adii nebiga markuu maqlay maadaama nin kabyaaya uu ahaa fastaxsanahu hadalkii baa la wanaagsanaaday wuu la fiicnaaday hadalkii yarka intii yartaa maqlay markaasuu isagoo isla hadlay fa qaala fii nafsihi markaasuu isagoo isla hadlaya naftiisa wuxuu ku yidhi inii aniga ladiibu nin caaqila baan ahay doqon maah shaacirun nin gabyaa baan ahay maa yakfa calaya igama qarsoona alxasanu min alqabiixi kan wanaagsan kan xun igama darsami kara weeyaan hadalka xun iyo kiisasan waan kala aqaana waan kala garan igama qarsoona alxasanu kii wanaagsana min alqabiixi yani iiga qarsoomi maayo midka xun iiga qarsoomi maaye hadalka xun iyo hadalka sanba waan kala garani famaa yamnacunii maxaa ii diidayo an asmaca inaan dhagaysto min hada arajul ninka inaan dhagaysto maa yaquulu wuxuu oranayo maxaa iga hortaagan anoo hadalka kiisa xun iyo kan wanaagsan kala garanayo shaacira oo haddana caaqila inaan ninkan dhagaysto waxa iga hortaagani waa maxay buu yihi isagaa isweydiinayo fain kaana waxa uu ku hadlayo haddii uu yahay moxamed xasanan wax wanaagsan haddii uu yahay qabiltuhu waan wax xun haduu ya wuxuu ku hadlayana taragtu waa farahan ka qaadi buuyi maxaa marka yani doqonnimada maxaa igu xambaaraya dhagaha aan u dhufaysanayaa buu leeyi falama insarafa annabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu markuu tegey ilaa beytii gurigiisa ou aadayoo kacbadii xaramkii baytullahi alxaraam uu ka tegey masjidulxaraam uu ka tegey tabicahu wuu raacay tufayl baa nebiga raacay weeyaan xataa dakhala beytahu ilaa gurigiisa ou galo yani nebiga ugu galo nebigu dabagalay ilaa nebiga gurigiisa ugu tago wadakara qisatahu markaasuu qisadiisa u sheegay quraysh inay ka hortimid oy uga digeen dhagaha uu cufaystay markaa kabacdina saa u iskula hadlay qisadiisuu uga warramay nebiga calayhi salaatu wasalaam wa talaba minhu sala allahu calayh wasalam nebiga ayuu wuxuu ka doonay uu ka dalbay an yacrida calayhi amrahu yani islaamnimada oo wado arrinkiisa ihi inuu usoo bandhiga buu ka dalbay facarada calayhi lislaama markaasuu nebigana diinta islaamka usoo bandhigay watala calayhi lqur'aana qur'aanna waa uu ku dul akhriyey fa aslama markaasuu tufayl ibni camrin ou islaamay diinkiina qaatay weeya wa shahida markaasu wuxuu qiray shahaadat alxaqi ay shahaadat atawxiidi tawxiidka shahaadadiisii laa ilaha ila allah ayuu qiray muxamedu rasuulullah wa qaala markaasu wuxuu ku yidhi markuu islaamay buu nebiga uu arrin weydiisanaya tufayl baa wuxuu yidhi innii mutaacun fii qawmii aniga waxaan ahay inii aniga muaacun nin la aeeca baan ahay fii qawmi dadkayga waa lay aeecaayo dadkayga warkaygay maqlaan qabiilkayga anay warkayga maqlaan lanna waa raiisu qabiilati dows ayuu ra-iisu yahay wy waraajicun ilayhim mid noqon baan ahay waa laabanayaa oo waxaan u noqoni qabiilkaygii aan u noqonaya wadaaciihim qabiilkayga waxaan ugu yeeri ila alislaami islaamnimadaan ugu wacayaan ugu yeerayaa ee fadcu llaha ilaahay ii bari an yajcala lii inuu ii yeelo aayatan mucjizo iyo calaamad oo ay igu ajiibaan inuu ilaahay isiiyo ii bari buy fadacaa lahu nabiga ilaahay buu u baryey subxaana wa tacaala ilaahayo wax calaamad ay dadka ku raacaan rabbiyo sii buuyi falamaa qaruba min qowmihi markuu laabtay falamaa qaruba markuu u dhowaaday min qowmihi dadkiisii oo magaaladii deganaayeen uu u dhow oo nuur uu ka baxay wejhuhu wejigiisaa ifay baa ilaahay wuxuu ka dhigay mucjizadii inuu wejigiisa nuur ka baxo kal misbaaxi sidii faynuustii nalka oo kale inuu wejigiisa u ifo ayuu noqday markaasu xoogaa wejigii ayuu ilaahay weydiistay inuu ilaahay wejigii ka wareejiyo wejigiisa iftiinka inta laga wareejiyo meel kale la yeelabuu weydiistay tufayl fadaca allaha tufayl baa ilaahay baryey an yajcalahu inuu yeelo nuurkii fii hayri wajhihi wejigiisa meelaan ahayn inuu yeelo markaasaa fataxawala nuuru nuurkii iftiinkii wejiga ku jiraybaa wuxuu haddaba u wareegay ilaa sawtihi jeedalkii oo watay oo faraska uu ku watay iyo karbaashkii ayuu u wareejiyo jeedalkiisaa ifaya oo nuuraya weyaan calaamadaasu marka qowmkiisa ula tegay falamaa dakhala calaa qowmihi markuu dadkiisii u tegey oo magaaladooda ugu galay dacaahum ila lislaami ballantii waa uu fuliyey dacaahum dadkiiba wuxuu ugu yeeray ilalislaami diinka islaamka ugu yeeray faaslama abuuhu markii ugu horraysay aabbihii baa islaamay wa zawjatuhu xaaskiisaa islaamtay labadaasaa u islaameen wa abtaa alqawmu dadkiisana dibbay mare waa dib dhaceen oo horay kama ayan islaamine way ka ta'ahureen way ka dibdhaceen islaamnimadii wey walaakinahu tufaylse lamaa haajara markuu soo hijrooday ila lmadiinati madiine markuu soo aaday bacda alxudaybiya sulxu lxudaybiya sanadkii yani muxuu ahaa ee lixaad miyo ama sanadkii shanaad markii ay nebigu uu hijrooday kadib ayaa sulxulxudaybiya markii la joogay ayuu soo hijrooday kaana macahu markuu soo hijroonayey waxaa la jiray oo qoomkiisii uu dacwada ugu yeeray sabcuuna aw amaaniina baytan min qowmihi waxaa la soo hijrooday oo soo raacay oo madiine u soo hijrooday toddobaatan ama siddeetan qoys oo maaragtay dadkiisii dows ka mid a ah oo soo islaamay baa soo hijrooday oo soo raaca wey ducadii nabigaa ilaahay u ajiibay subxaana wa tacaala kan shanaad waxaa weeye yani ninka la yidhaahdo damaad alsdi wuxuu ka mid yahay min asdi shanuua qabiilada asdi shanuua la yidhaahdo oo min alyaman reer yaman ka mid a ah, ayuu ka mid ahaa ninkaasi yani damaad la yidhaahdo weeyaan kaana yarqii mid wuxuu ahaan jiray dadka jinniga ka daweeyey wax ku tufo min aljunuuni waalida iyo waljini jinniga iyo washayaaiini shayaadiinta waxaasuu dadka ka dawayn jiray jinniga iyo shayaadiintabuu dadka ka dawayn jiray weyaan fa jaaa makkata maka buu yimid ninkaas oo damaad la yidhaahdo fa samica markaasu wuxuu maka ka maqlay maka markuu yimidba wuxuu maqlay ahaa dadkii doqomada ahaa ee reer maka yaquuluuna ayaga odhanayo ina muxamadan majnuunun nabi maxamed waa waalan yahay iyagoo dadkii doqomada ku hadlayeen ayuu maqlay asna waxa weeye wuxuu aaminsanaa dadka eh, jinniga qabaan daweeyaabuu fikradaasoo wataa markuu kuwaa ka maqlay fa jaaa nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam liyarqiyahu inuu daweeyo oo jinniga ka daweeyo dartii ayuu nabigu ugu yimid maxaa yeele dadkaas warka kasoo maqlay markuu u yimid oo yidhi war haddaad inaa waalantaha la ii sheegay inaan ku daweeyaan kuugu imid baa nabigu la hadlay calayhi salaatu wasalaam faqaala nabiyu sal allahu alay wasalam nabiga wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuhu waman yahdihi illaahu falaa mudila lahu waman yudlilhu falaa haadiya lahu waashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh intaasuu nabigu akhriyey ina alxamda lilah ammaanoo dhan allah iska leh naxmaduhu rabbi baan ku mahadinayna wanastaciinuhu rabbi baan kaalmo weydiisanaynaa waman yaxdihi illaahu qofkuu rabbi hanuuniyo falaa mudila lahu axad dhumin karaa baadiyeyn karaahi ma jiro waman yudlilhu axadkuu rabbi baadiyeeyana falaa haadiya lahu qof hanuunin karaahi ma leh cid damboo hanuunin kartaa ma jiro wa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allahu macbuud xaq lagu caabuday inuusan jirin allah mooye laa shariika lahu wax wadaagsiyo rabbi leeyahay cibaadadiisa lala wadaagana ma jirto weeyaan wa waxaan qirayaa ana muxammadan muxamedna cabduhu inuu yahay warasuuluhu nabiga akrinaya calayhi salaatu wasalaam hadalkaas nabiga odhanaya amaa bacdu markuu hadalkaa yidhi yaa oo amaa bacdu uu yidhi nabiga baa fastacaada dammaadun hadihi lkalimaati alaaa maraatin yani wuxuu fastacaada damaad baa wuxuu fastacaada damaadun damaad baa wuxuu ka dalbay yani inuu ugu soo celiyo kusoo celin ayuu ka inuu ugu soo celiyo haadihi lkalimaati kalimaadkan ou hadda yidhi alaaa maraatin saddex jeer inuu ugu soo celiyabu ka dalboo yidhi mar walba markuu ahriyabule iigu soo celi markuu akhriyaba iigu soo celi saasoo odhanay uma qaala markaasu wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay hadda waa damaad nin ka hadlay waxaan maqlay qawla alkahanati kuwa yani haybka ka waramo oo kaahiniinta ah oo waxaasaa dhici doona yidhaahdo xidigaha iyo maarata ka hadla iyo faalka dhigo iyo kuwa wasaxarati iyo kuwa sixirka sameeyo hadalladooda waan dhagaystay buu yidhi waan maqlay washucaraai kuwa gabyana ayaguna warkoodii waan dhagaystay famaa samictu ma aanan maqan mila kalimaatika kalimaadkaadaan oo kaleo haaulaai kuwane cid kaloo aan weligii ka maqla ma jirta buu leeyay laqad balaqna way gaareen qaamuusa albaxri badda yacanii cumqigeeda hoose meesha ugu hooseysa ayay gaareen marka qaamuusa albaxri waxaa la yidhaahdaa waa abcada mawdicin fi lbaxri hawran baa la dhahaa meesha badda moolka ahoo ugu hooseeya qacriga hoose dhulka gunta hoose ayaa la yidhaahdaa wey marka qaamuus albaxri badda gunteedii ayay kalimaadkaadii gaareen buu le waa isaameeyeen haati yadeg gacantaada keen maxamedow ubaayicka aan kula beectamee calal islaami islaamnimadan beeca iyo ballan kugula geliya iyo cahdiya gacantaada keen buu yii fabaayacahu markaasuu la beectamay oo nabigana islaamnimadii kula heshiiyey u islaamay weeyaan hada wabilahi towfiiq sal اllah waslam ala nabiyina